allahuma salli calaa muxamadi wacalaa aalihi waasxaabih waman tabicahum biixsaani ilaa yowmi iddiin amaa bacd waxaan ku soo jirnay kitaabkii sharxu qadri nadaa wa balli sadaa waxaan ku dhex jirnay gaar ahaan nawaasibta ficilka mudaaric nasbidaa kii afraad ayaan soo gaarnay wayunsabu waa la nasbinaa huwa ficilkii mudaarica ahaa ban an ayaa lagu nasbinaa anti almasteriyati masterka loo nisbeeyey daahiratan xaal ay tahay midii muuqata ayaa lagu nasbinaa wadalika mithaalkiina nasbu lmudaarici ban almasteriyati naxwu qowlihi tacaala waa ilahay qowlkiisa oo kale an yakfira lii inuu ii dhaafo darteed an yakfira lii nawaasibtiian kusoo jirnay ficilka mudaaric nasbinayday afar ayay ahaayeen afar ayay ahaayeen lan idan kee saddexdaasaan soo qaadanay kii ugu dambeeyey wey waa an kii ugu dambeeyey wey sababta u gadaal marayy waa isagaa sheegay ee ayadaa umulbaaba umulbaab antaa ah ee sababta u gabaalmariyey darsigeeniaan kusoo qaadana shala wuxuu u gabaalmariyey lituuli lkalaami calayha hadalka laga hadlayo aan muddo qaadaan marka in usoo jeesto iyada ayuu ugu talagal ta kuwaan xagga iska mariyo wa yunsabu lmudaaricu wayunsabu yunsabu waa la nasbina huwa alficlu lmudaaric bi an an a lagu nasbinaa anti anta ka sifee maa qusida lafduhu fahuwa smu wamaa qusida lafduhu fahuwa calamun waa calamide anta maanta wamaa qusida lafduhu fahuwa mucrabn waa mucrab laakiin waa lagu qadara waa lagu qadara wa bian an ayaa wayusab walanasbina huwa ficilkii mudaaric ahaa bian an ayaa lagu nasbinaa anti almasteriyati masteriyada loo nisbeeyey muxuu ka ixtiraasaa waa qeyd wuxuu ka ixtiraasaa saddexdii kale ah, saddexdii kaleu ka ixtiraasaa zaa-idadii mufasiladii mukhafafatu min athaqiila ilaa anu waxaa la yidhi marka ugu horeeya labaa loo qaybiya ismiya iyo xarfiya marka ugu horeeya anta labadaasa loo qaybiya ismiya xarfiya ismiyada waa tan damiirkaa anta anti antuma antum antuna ism yaa ah an antaaduna waa xarfulkhidaab ah, xarfulkhidaabku tusaayo damiirku cidduu ku dhacay ah, an umbaa isma waa damiirtaas waa ism ayada marka tacdaasa la socota kaa qaldamimi saas darteeda culamo badan markay anta qaybaa intaas maba sheegaan ah, marka un baabudamaair la joogo aa lagu sheegaaho la yihahdaa an a isma taaduna waa xarfulkhidaab laakiin anay meeqaad u qaybsantaa ism iyo xaraf ma badna inta sheegtaa sababto ah taasu kaaga darsani me ilaa taas waxaad dala socota damiira la socda kale waxaan rabaa xarafaa la socda xarafaa la socda kale oo ah taadaas xarfulkhidaabka taadaas taaulkhidaabka ayaa la socota anta anti antuma antum antuna marka taas waa lala socda oo xarafkaasaa la socda marka tan ismiyadaa waa midaas midda xarfiyadaahu waa afar afartiiba halkaanu ku sheegay ibnu hishaam hmm. inuu faahfaasanna daqwaacida lagu soo qaatay oo xaggu ku soo sheegay ila ibnu hishaam kitaabkiisiyaan soo dhamaynay marka midda masteriya ma ku leeyahy saddexdii kaleu ka ictiraaza anti almasteriyati masterka loo nisweeyey daahiratan xaal ay tahay midii muuqata mudaarica lagu nasbina anta ka xaalee saaxibuxaalki waa anta maxaa yl waa ism maa qusida lafduhu fahuwa ism saaxibuxaalku inu macrifo yaha la rabaa waa macrifo hadda waaba calamba maa qusida lafduhu fahuwa calam waaba calamba saaxibuxaalku maanta antu maanta waaba noo calamba daahiratan xaal ay tahay midii muuqato ayaa lagu nasbinaa anta mudaaric wadalika mithaalki naxwu an yakfira lii inuu ii dhaafaa an yakfira lii yakfira wey yakfira wladii amacu an yakfira lii waxyaalaha lagu yaqaanay kamid tahayba an taqaca bacda ishfaaqin bacda damacin wa ishfaaqin antan oo masteriyadaahi naasibada ah anta naasibatu lilmudaarica calaamadahoododa kamid tahayba an taqaca bacda damacin wa ishfaaqin inay bacda rajo dhacdo iyo damac waaba calaamadeedba wladii amacu an yakfira lii khadiati ywma اdiin waaba calaamadeedba an taqaca bacda damacin wa ishfaaqin waa calaamadeedba wladii amacu ka horeysa sooma jeedin bada dam bacda damac inay dhacdo wa ishfaaq maa muddaa lagu nasbinaa dhe yunsabuda ku tacaluji maa masderiya darfiya wey muddo aad ku ridee maada maadu waa maa masderiya darfiya muddo aad ku ridee waxaadna ku tacalujinaya yunsabadu wa yunsabu ilaa aan nidhiy maa muddaa lagu nasbinaa lam tusbaq naa faacilka alkaa loo celina anti may ha u celin anti naasibadeed maad u celini oo mudaarac nasbaydi taas ba waa daad u celin hayl anta naasibadoo mudaaric nasbida cilmimaba ka hormaraba cilmi masaa ka hormara maxaad samayna marka masderiye u celi labay ka dhaxaydaa naasibada ficilka mudaaric nasbida waa masderiyo anta mukafafadana waa masderiyo ilaa an naa laga keena soo maa labadoodu masderiyanima ka dhaxayda masderiyada uceli marka masderiyada u celi laakiin an naasibada mudaaric nasbidaydan u celee yaan lagaa maqan sababtoo ah anaa siba mudaarac nasbiyo mada lagala hormaraba xillig ah, maba hadalkaaga ma dhan tanaaquda ka imaana haddaa tidhaahda maa muddo ayaa lagu nasbinaa lam tusbaq antii naasibada aheed aan lagala hormarin bicilmi ah, waaa lagu le mada lagala hormare adaan lagala hormar anta naasibada cilmi lagala hormaro ee masderiyada lagala hormaraa ila masderiya baan ka dhexayda masderiy waxay ka dhexaydaa annaasibatu lilmudaaric iyo an almukhafafatu min athaqiila marka hadii aad aragto cigalo cilmi ka horeeyo waxaa leedaha antony masteriye waa tahay lakin waa mukhafaf ah. waa mukhafaf marka masteriyadaad celin si warkaa usan u tanaaquda maamuddo ayaa lagu nasbinaa lam tusbaq masteriyadii aan lagala hormarin bicilmin cilmi ah, cilmi aan lagala hormarin wadalika ay sabqu lcilmi cilmigii lagala hormarindiisii naxwu calima ilaahay wuxuu ogaaday an hushaamiye sayakuunu minkum inaydin ka mid noqon doonaan mardaa kuwa jiran oo kale weeye haddii cilmi lagala hormaro waxaa leedahay antaas waa mukhafafatun min ahaqiila haddiiba anta cilmi ka horeeyo cilmina waxaa loola jeedaa maa yadullu cala alyaqiin calima iyo tayaqana iyo tabayana iyo kulli waa isku mid maa yadullu cala alyaqiin wax yaqiin ku tusaba hadduu anta ka horeeyo calaamada lagu yaqaan weeye cilmi iyo yaqiin cilmi iyo yaqiin maxaa lagu yaqaan inay ka hor maraan an mukhafafa min afaqiil tii naasiyada ahayd maxaa lagu yaqaanahan inay ka hor maraan damac iyo ishfaaq ah, damac iyo ishfaaq maa lagu yaqiin marka waxaa leedahay cilmi iyo yaqiin marba hadday ka hor maraan calaamad waxay u tahay antaas ka dambayda inay tahay mukhafafatu min athaqiila waa an an ladii shadnaa jirtay ila labadan isma lehe moogta midna waa thulaahiyatun wadcan midna waa hulaa-iyatun wadcan malow maba islahaba ah. maba islaha oo anna aslu wadcigeed waa maxay thulaathi waayo an oo naasibatana aslu wadcigeed waa hulaa-i waa laba xara ah, maba islahaba ah, maba islahaba marka mar haddaad aragto cilmi iyo yaqiin lagala hormaray waxaa leedahay waa midii ahayd masteriyada laakiin mukhafafa min athaqiil ahayd wayunsabu waa la nasbinaa huwa mudaarici bian an ayaa lagu nasbinaa anti almasteriyati masterka loo nisbeeyey daahiratan xaal ay tahay midii muuqata ayaa lagu nasbinaa wadalika nasbulmudaarici bian almasteriyati naxwu qowlihi waa ilaahay qowlkiisa oo kale an yakfira lii inuu idhaafaan ka qabaa rabbigay maa muddo ayaa lagu nasbinaa lam tusbac hiya masteriyadii aan lagala hormarin bicilmin cilmi aan lagala hormarin haddii cilmi lagala hormaro waxaa leedahay waa mukhafafatu min athaqiila sababtoo ah cilmi iyo yaqiin yay ka hormaraan mukhafafatu min athaqiila naxwu wadalika ay sabqu lcilmi cilmi lagala hormaridiis naxwu qowlihi tacaala waa ilahay qowlkiisa oo kale ilaa uu yidhi subxaana calima ilaah wuxuu ogaaday an sayakuunu marka an waa mukhafafa haddaad tidhi isimkeedii waa damiiru shani maxduufa ee waxaad tidhaahdaa anhu anhu shaniye sayakuunu marka damiiru shani damiiru shanina marjiciis muxuu noqdaa maa bacdahu walaa yakunu ilaa jumlata damiiru shani labadaas caan ku yih waxaa ka dambeeya waxaan ahayn uma laabto asagu horay ma aado gadaalo u laabtaa waxaan jumla ahayn noqdo waxa ka dambeeya oo meelaan jumla umaba laabto marjiciis maba noqdo calima ilaah wuxuu ogaaday an sayakuunu anhu shaniye sayakuunu shanigu inuu sayakuunu minkum de inay idinka mid noqon doonaan mardaa kuwa jiraan sayakuunu ada ficilkii waana rafcine waana ka faslinaa weliba waana rafcineen waana ka faslineen sayakuunu aada leeda siintaasaa looga soo ma jeedi waana la rafci sayakuunu a la iska yidhi marka waa kuu cadaato inaysan ahayn naasibo fa in subiqaat halkaadu celinen naasibatu lilmudaariciya maya maya isku day masderiye u celi ha masderiye u celi masderiyadaan u celi fa in masderiyada haddii lagala hormaro bidanin dani haddii lagala hormaro fa wajhaani fa fiihi dhe fada qaade waxa weeyaan damiir geli fa wajhaani fa fiihi daniga dhexdiisay ku sugnaadeen wajhaani laba wej laba weja markaas ku jirta laba wej ayaa ku jirta laba wej laba wejaa ku jirta oo maxay kala yihiin ijraau danni mujra alcilmi wa ijraau calaa aslihi min gayri tawiil labadaas wejaa ku jirta labadaas wej ayaa ku jirta daniga dii dani iyo rujxaan lagala hormaro marba haddaad aragto dani dani waxaa loola jeedaa wax oo rujxaan tusaya sidaasaa miisaan badan sida kalena waa dhici karta tusa dani iyo rujxaan mar hadday ka horeeyaan fa fiihi wajhaani laba wej aa ku sugan danigaas oo xayhi labada wej ijraau danni mujra alcilmi inaad dhannigaan marsiido meeshii cilmiga la marsii jiray oo aad ka dhigto mukafafa min athaqiila ah, mukafafa min athaqiila aad ka dhigto markaas ijraau danni mujra alcilmi waa inaad cilmigan marsiidood ku dareerido meeshii la marsii jiro lagu daroori jiray cilmiga oo aad ka dhigto marka mukafafa min athaqiila anta ka dambayda waa dariiqo wejka kalena wuxuu yahay ijraau danni calaa aslihi min gayri tawiili asalkiisii marsii antana waxaad ka dhigtaa naaiba ficil mudaaric nasbayda ah, antana waxaad ka dhigtaa naasiba oo ficil mudaaric nasbayda ka dhigma labada wej waa labadaas labadaas wej wey wadalika sabqu danigii naxwu qowlihi tacaala wailahi qowlkiisa oo kale ilaah uu yidhi waxasibuu waxay u maleeyeen allaa takuunu anhu shaamiye laa taku eh, allaa takuuna inaysan sugnaanayn fitnatun kaanadu maanta takuunadu waa taam faacila iska qaadeen mar walba ama anta ka dhig mukafafa ama anta ka dhig naasiba iyadoo takuunadu waa iska taam faacilay qaadeen laakiin laba dariiqa mid kuu banaan ijraau danni mujra alcilmi markaas ay leedahay waxaasibu waxay maleeyeen an hushamiye laa takunu fitnatun laa takunu fitnatun inaan fitna sugnaanayn khalaas taas waa ijraau dani mujra alcilmi waaa dhici karta cilmi waxaa siduu waa ogaadeen culamada galadaa iska yidhahdaan ooba kuba dhawaaqaan bimacnaa cilmi ku dhawaaqaan taas waa marka ijraau dani mujra alcilmi anhu adlan damiirshaniya soo qadare waa lagu fahmaa mar haddaa damiirshani soo qadarno xasibka daniga waxaad marsida wadadii cilmiga waa caddahay markaas iyo inaad tidhaahdo ijraau danni calaa asli min gayri tawiil markaas maxaad leedahay waxasibuu waxay maleeyeen anlaa takuuna khalaas anta naasibatun aad ka dhiga lilmudaaric takuuna aad leeda waa nasbinay anlaa takuuna fitnatun inaan fidna sugnaanayn labadaasaa kuu banaan labadaas ayaa kuu banaan hmm. ijraau danni mujra alcilmi maxaad tidhi waxasibuu gaala waxay u maleeyeen anhu shaniyaad leeda markaas waa waajib anhu shaniyaad iska leeda damiir shani ilaa waxaan nidhi marka waxaan marsiinaynaa wadadii cilmiga marka waxaan leenahay anhu shaniye laa takunu fitnatun ficilka ka dambayna waa golaynaa antana isiman usoo qadarayna ilaa isim iyo khabaray naga rabtaa haddii aan ijraau danni calaa aslihi min gayri tawiilna waxaasibuu waxay maleeyeen allaa takuuna anta waxba isima soo qadari mayno takunana waa nasbayn ah, takunana waa iska nasbayn marka labadaas mar walbana way maleeyana iskaga dhawaaqaynaa fiiri ilaa dhaniya rabna meesha ilaa dhaniya rabna waa ogaadeen culamada gobola iskagaba kuba dhawaaqaan oo hadda waa ogaadeen say ku ogaadeen ilaa fidna waa dhece bictiqaadi baa markaas lagu awila baa tirahda waxaa siba waxay ogaadeen sida bax culama ay ugu dhawaaqaan waxay ula jeedaan cilmi marka xaqiiqa maahan ee waa bictiqaadi ayaga waxay moodeen gaaladan inaan waxba lays imtixaanin fidna dhacayn marka way ogaadeen sida iyagu isku haystaan cilmi maahana de waa beene laakiin ayaga cilmi u haysto laakiin haddee taawiilkaasba si aanaan ugu baahan anagu waxa si waa maleeyeen ku wadnaaba hmm. kaliya camalkan kala duunya waa mudmaratan xaal ay tahay aa lagu nasbinaa kay ku cadfan tahay daahiratan taasay ku cadfan tahay waxaa la yidhahdaa likulli adawaatin ittafaqa camaluhaa laabudda lahaa min ummin wa ummu haadal baabi an walaabudda lahaa min khasaa'is wa min khasaa'isihaa an tacmala daahiratan mudmara qaacido waxaa horta ah likulli adawaatin ittafaqa camaluhaa laabudda lahaa min um adawaad kasta oo isku si camal fala jawaasin nawaasib xarfujar ina iyo khawaadeed adawaad kasta oo isku si u fala waxaad tirahdaa waxay leeyihin mid um oo asal ah. ah haddii la yidhi waa asal ah laabudda lahaa min ah, min min min khasaais waa inay jirto waxay inta kale uga duwan ilaa hooyo haddii ilmahooda xataa lasoo simaan xoogga caqliga cilmiga waxbaysan u kala simayn soo maaha miyay dhigi karaan kugu filan Ah, de baabkii iska katarta hadduusan ahayn marka baab waxaa jira marka gabal hooyada aad ka weynaana hiley baabkaas baab annaga aan fahmi karin waa baxar buxur baab saxa <laughs> maaa mota baxarkaas waa iska ba baxar buxur waa laakiin baabka saxda ah waxaan ka hadlaha oo caqliga iyo cilmiga lagu fahmi karo miyay dhici kartaa qof hooyadiis inuu ka weynaado ma dhici karto marka hooyo sida ay mar kasta waxaa la yidhi caruur un hooyadiis lama silmi karo waa ka taarikh horeyda waa ka da-weyn marna lama soo simi karo marka haddaan idhaahno shaygan waa umulbaab isagaa kaa baabkan laabud min khasaais waa inaan idhaa waxaasu la gooniyo la hooyonimadii lasii aawo haytar haddaysan wax gaara ku helay marka haddeer nawaasibtan afar soo maahan afar soo ma ahayn umkoodu waa an anti marka khasaais waa ina heshaa waxa wey waa min khasaa'isiha an tacmala daahiratan wa mudmara kuwii horena waxay ahaayeen yacmaluuna daahira bes saddexdii hore ayadoo daahira keliya camal fali karin tanu waxa weeyaan ayadoo muqdara camal fale taasaa ah khasaais oo u dheeraad marka sidaasaan likulli adawaatin itafaqa camaluhaa laabudda lahaa min um wa umu hada albaabi an walaabudda lahaa min khasaa'is wa min khasaa'isihaa an tacmala daahiratan wa mudmara waa mudmaratan xaal ay tahay midii la idmaaray ayaa lagu nasbinaa jawaazan daa jawaasin idmaaran idmaar ayaa la idmaaray dheh idmaarkaasoo jawaasa daada jawaasin banaanasho u saaxiib ah mhm. qofka waakibka akrista ma jira hmm? ad waa akrisata haye adaan lagaa raba adaa yiri wa haye nuuraa laga rabaa fiiri jawaazan inay master tahay sooma jeedin master nacti dhacay wey ya master nacti dhacay wey wa mudmaratan xaalay tahay midi la idmaaray ayaa lagu nasbinaa idmaaran idmaar ayaa la idmaaray kaasoo jawaazan daa jawaazin banaanaasha u saaxiiba calaa madhabi man calaa madhabi basriin waay basriin master mogtahay si tiro badan u dhaca nacti waa dhaca saddex marka dariiqaad mari kartaa mubaalaqaa haddaad ula qasdaydo waxbaba laguma awilo sidiisaa loo bayna marartu birajulin cadlin aada leeda mubaalaqa ogeed asagaaba cadaalad ka samaysaan leedahay ninkaanu cadaaladii asagaaba ahaaba maahan cadaaladu ku sifaysay waaba nafs lcadaala cadaalad socotada asaga ah waa mubaalaqa meesha ugu dambay ma jeedi markaasoo kale lama awilo haddaad awilaydona calaa madhabi lbasriyiin mudaafa meesha ka go-a daa oo bimacnaa saaxib ah alla soo qadara haddii kaleetana mushtaqa lagu awilay isim faacila lagu awilayo calaa madhab ilkuufiyiinad mare oo waxaa leedahay idmaaran idmaar idmaarkaasoo jawaasan jaa-izan oo banaan jawaasan jaa-izan oo banaanaad leedahay marka saddexda dariiq mid mar adiga waayo bacda caaifin caaif ka gadaal na la idmaaray mudmara ku tacaluji bacda caaifin mid uu cadfayo ka gadaalna la idmaaray xashara inin dhigaa idmaaran jaa-isan owdaa jawaas labadii madhab waa inin dhigaa madhabkii wuxuu hormariyey oo kuufiyiinta madhabkii basriintana ka dabamariyey mubaalaqadii iska daayay taasuu iska daayay gaalanta kawaakibaa looga baray waay bacda caadifin xarafku cadfa ka gadaalna la idmaaray oo waxaa antaan afar xaraf cadaf ka gadaal waan la idmaaraa horta waa kan afartii hoos aynu kugu dhigay caashiyada fiirisa jaaciga bacda caadifin tobankii xaraf cadafa moodin waa afar ka mida almuraadu ujeedada bihi caadif loola jeeda hunaa halkan alwaaw wey walfa wey wahuma wey wa o wey waa afartaas afartaas wey afartaas xarfu cadaf gadaalkooda an waa la idmaaraa waa o saddex xaraf jara gadaalkeedana waa la idmaaraa saddex xarfu jarana hal xarfu jar waa soo mar saddex xarfu jar gadaalkoodana waa la idmaara an hal mid shalan soo qaadan waa key bacdigeed soo ma bacda key labana waa noo soo socotaa waa laamuljar iyo xataa saddexdaas khalaas marka toddobadaas xaraf ka gadaala la idmaara leed an afar xarfu cadaf waa kuwaana saddex xarfu jarna xarfujar shalaad soo qaata waa keey laba xarfujarna oo soo socdaana waa laamuljar bacdigeed waa la idmaara canta meelaha ugu badan ba bacda xataana waa la idmaara saddex xarfujar iyo afar xafcadafaa la yidhahda bacda caatifin mid wax cadfaaya ka gadaal ayaa la idmaaraa caadifkaasoo masbuuqin lagala hormaray bismin ism lagala hormaray waxaa la rabaa xarfu cadafkan in ism ka horeeyo oo macduufu calayhigu isim yahay saasaa la rabaa macduufu calayhigu waa inuu isim yahay taasaa shardiya maxaa baxay haddii macduufu calayhigu uu yahay ficil markaas an maba idmaarnaba cadafkaa lagu nasbiyey ficilka an tadila ixdaahumaa fatudakira ixdaahuma alukraa fiiri fatudakira sow xarfu cadaf kuma jiro oo fa-a sow ma nasbisana fatudakira sow ma nasbisana laakin anu waa la ma idmaarna halkan wax anuhuba kuma idmaarna maba ku idmaarnaba caadi ficilkan tudakia ah waa la cadfay alaa tudila alaa tudila aa lagu cadfay an alaa tadila dhe an tadila ixdaahuma khalaas ficilkan cadafaa lagu nisbi an maba ku jirta meeshaan an xaa keena meeshan maba qaba kartaba meeshaan anta maxaa yeelay macduuf calayhu waa ficil mansuub ah anumaba qabato halkan laa wujuuban walaa jawaasan midna ma qabato laa wujuuban walaa jawaasan an meesha lababa gelshada ma garat maxaa macduuf caleyga ficil mudaarica mansuuba maxaa looga baahan yahay waaba u baahan maba geli karto meeshan maba qabatee marka an tadila ixdaahumaa fatudakira qofka hadda isu dilawna wax mooda faadii faasababiya mooda baabkii faasababiya maba ahanin faida faasababiya halkan geliba kartaa fausabi qaaciday leedahay ma qaacidu ay leedahay fausabi marka taasoo kala baxay markaan waa shardi maxaa ah waa in lagala hormaro isim maxaa meeshaas ku baxay haddii lagala hormaray ficil an tadila ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhra taasoo kalaa baxay taas oo kale ayaa baxday isimkoo khaalisin maran min macna alficlina ka maran isimka macduuf calayhiga waxaa la rabaa an yakuuna khaalisan min macna alficli ficil macniis waa inuu ka marnaado waxaa loola jeeda waa inuusan mushtaq ahayn ee ismu daad jaamida inuu iska noqdo ama masjar noqdo waxaa la diidaa inuu wasfi noqdo isim faacil oo kale isim mafcuul oo kale taasoo kale la diida waxaa la rabaa caadifkan isimka ka horeeya inuu yahay isim jaamido ismu daad oo kale jaamid ah ama master oo kale markaas waa inuu noqdaa maxaa baxay wasfi haddii lagala hormaro waxaa tiri adaaciru midka haadaya fayaqdabu ad mar maba la nasbi karo markaan ama lama geliyo meesha fayaqdabu zaydon zaydna markaas uu xanaaqayo mar alla markuu arko halkaasu haadaya addubaabu waa taxsiilaad leeda addaa'iru midka duulaya ama midka haadaya fayaqdabu oo uu xanaaqayo caroonayo ama dhirfayo zaydun zayd addubaabu waa tixsigaad leeda fiir haddeen hadda fayaqdabu sow caadif kama horeeyo caaif waa ka horeeya soo maaha laakiin yuu ku dul cadfa macduuf caleyg waa maxay waa ism mushtara waa wasfi adaa'iru waa wasfi khalaas ficilka waa in la rafciya marka ha aan meeshaan ma la gasho ma gasho ficilka waa la iska rafcina marka miaalka xashiyada inin dhiga addaa'iru fayaqdabu zaydun yaqdabu aad leedahed fayaqdabu zaydun adubaabu aad leedahay birafci yaqdabu wujuuban ku yii hal xad marka fayaqdabu alaleey marka markaana xa markaas halkaas miaalkaas halkeen ka keennay waxaan ka ixtiraazaynaa waxaan ka ixtiraa khaalisin ixtiraaskeedii wey waxaa la rabay ismin bismin khaalisin min macna alficli laakin kanu macna alficliyu qabaa adaair waa ism faacil ah. Ah, daara yadiiru daair waay waa ism faacil marka kaasoo kalea ku baxa bacda caatifin ayaa la idmaana caatifkaasoo masbuuqin lagala hormaray bismin ism isma lagala hormaray maxaa baxay haddii ficil lagala hormaray isimkoo khaalisin maran min macna alficli ka maran maxaa markaasna baxay isim oo waxay wasfi haddii lagala hormaro wadalika mithaalkii ey sabqu sabqu ismin isim lala hormaridiis khaalisin min macnaa ficli naxwu naxwu qowli shaaciri waa shaacirka qowlkiisii oo kale oo u yidhi waa lub sha waa shaacirka iska dhe waa gabare gabar shaacirada wey arki doonaa wa lubsu cabaa'atin cabaayad xiradshadeed wataqara cayni iyo ishay qabows qabowsigeeda wataqara cayni iyo ishayda qabowsigeeda ishu ii qabowsato axabu ilaya min lubsi shufuufi hmm, taasaan aniga agteyda laga jecel yahay shukooyin iyo dhar jiljilacsan iska xidhashadiisa iyo dhar reer magaalba waa lubsu maxalushaahidku hadda waa lubsu lubsi waa ismun khaalisun min macna alficli waa masder ah. Ah. lubsi waa masder wey eh. labisa waa xirtay yalbasu lubsan waa eh. lubsi waa masder waa lubsu cabaa'atin cabaayad xirashadeed ama dhugey xirashadeed shiiku marna saasu dhii dhugey dhugey yaaya waxay yidhahdeen waa maqaar naftigeedu bab arage maqaar maqaarka xoolaha waa ay dharla jirtay waa soo martaa le markaasa maqaarka xoolaha inta la jilciyo oo la magdeeyo ah, laba maqaara laisugu xiraa qofka qofkii laba maqaar helaa nabad wa eh, kaasaad xihane ka waa nolol adag waa sooma jeedi waxay leedahay ma dhugay dhugay inaan xirto oo maqaar aan mara ka dhigto oo miyi ku noolaha iga qayr badan magaalo ku noolaasho iyo dhar jiljilcsan xirashadeed ah, eeyaa ka waclahan banacay ah, magaaladan ha gabadh oo miyi laga soo guursaday magaalo la keena aada oo yaabta wa lubsu camaacatin hadda maxalushaahidku waa maxay waa taqaradaas weeye taqara halkay dhacdo bacda caatifin oo wow saddex xaraf mid kamida ah soo maaha wow fa uma o soo ma ahayn bacda caatifin caatifkoo masbuuqin lagala hormaray bismin lubsi wey khaalisi min macna alficli waa lubsi waa masder khalaas taqara dhe marka anti jawaasa wa taqara wa an taqara an jawaas u idmaaran ayaa lagu nasbina ficilkaas wa lubsu cabaa'atan cabaayad xirashadeed wa taqara cayni wa quratu cayni iyo ilqabowsigeeda ilqabowsi macnaha waa farxad dadkaygii aan aqin iyo dhaqankaygi iyo xoolahaygan iskala dhex jooga farxad waa intaas ilqabowsiga axabu ilaya min lubsi shufuufi wa wa wa bacda laami halkay ku cadfan tahay bacda caaifin la idmaaro wa bacda laami ay laamljari wey laamuljar ka gadaal la idmaaro laamuljar ka gadaal a la idmaara bacda laamiljari ayaa la idmaara eh, laam tacliil wal lakin laamuljarka ka fiican wa bacda laami saas u dhihi doona ibnu hishaamba bacda laamljari ba kuley markuu sharxa gaaro wa laami laam ka gadaal waa laamti laamkey la jira juruu markii la joogo oo la tacliil ma fahmi kara waa ajruumi jooga sababtana laamu tacliil tacliil xumiyu kuwey ma fahmaayo marka ah, markaasa laamu keeg ala dhihi jira saasaa loo fahamsii jira laakiin laamuljar iska dhe eh, laamuljar iska dhe ilaa mar walba ma ahan tacliile tacliilku mar walba kuma jiro laamuljar a saxa wa bacda laami laam ka gadaal la idmaaro eh, laam ka gadaal wadalika ay idmaaruhaa bacda laami naxwu litubayine inaad u caddaydo darteed aa qur-aanka lagugu soo dejiyey nabiga subano linnaasi dadka aad u caddaydo maa nusila waxaa loo soo dejiyey litubayine litubayine inaad u caddaydo darteed linnaasi dadka aada u cadaydo tubayinadaasaan wey ficilkaas mudaarc waa la nasbiyey waxaa lagu nasbiyey an mudmaratan bacda laam iljar laamtaas laamu tacliilka laamu jarka gadaalkeeda an mudmaraa la idmaaray waana jawaas waa jawaas idmaarkan oo in la muujiyo wax diidaya male luqada carabiga hmm. ilaa fii naxwi lianlaa yaclama inay ogaadaan darteed oo kale ma ahanin iyo lianlaa yakuuna linnaasi dadka inaysan usugnaanin ilaa fii naxwidan macnaheedu waxay tahay ilaa an takuuna bacdaha laa fayajibu idmaaruhaa fayajibu idhaaruhaa dhe fayajibu idhaaruhaa ilaa fi naxwi waxaa loola jeedaa ilaa an takuuna bacdahaa laa laamtan laamuljeerkaa bacdigeed laa inay ahaato maahan inta kale jawaasay u asuranta anta jawaasay u asurantaha ilaa an takuuna bacdahaa la laa inay ka dambaydo maahan sawaaun kaanat naafiyatan aw zaa'idatan farqi ma kala leh laa inay ka dambaydo maahan hadday laa ka dambaydo fayajibu idhaaruhaa anta banaanka in lasoo dhigaada waajiba markaas anta in banaanka la keenaa waajibe mar hadday la ka damarto laamta laamjarkeeda karaahiyata ijtimaaci laameyn waxaa la kahanaa laba laam inay iska hor inay kulmaan taasaa la kahana oo hadda hadda fiiri lialla haddaan anta lasoo bixin anta meesha laga saar hay noqeen lilaa yaclam ay noqon lilaa lilaa yaclam ay noqeen marka mar hadday laamtan laamu jerka ama laamu tacliilka ama laamu kelad utiqiin hadday ka daba marto laa sawaaun kaanat naafiyatan ow zaa-ida midday rabta noqoto hadday ka daba marto banaankaad soo dhigay anta markaasaad isku idqaami ah, laada iyo anta aada isku idqaami lian laa yaclama lian iyo laa ay ahayd waa isku idqaami khalaas tan waana laadii silaba ahe ah, sawaaun kaanat zaa-idatan nidhi zaaidatan aw naafiyatan waa isku mid leedaas waxay rabtaa noqoto lakin qur-aanka markaan joogna zaaida dhigi silo aan leena silo ayaan leena silo in laleeyahay xoogaa zaa-ida laga fiican yahay iyo laaqi iyo waa soo akrisanay soo akrisan sax wey maasha alla muwasilka meesha ugu dambeyn aan kusoo akrisan saas wey muwasil dulaar meesha ugu dambeyn kusoo qaadanay marka ilaa fi naxwi maxay noqotay ilaa an takuna bacdaha laa fayajibu idhaaruhaa sawaaun kaanat zaaidatan sawaaun kaanat naafiyatan ow zaa-ida laa mar hadday laamtan laamjarkaa ka daba marto waa waajib inaad anta banaanka keentaa banaankaad keeni banaankaad keeni naxwi ilaa fi naxwi lianlaa yaclama lian yaclama wey inay ogaadaan ahlu kitaab ahlu kitaab horta waa ogaadeen maahan inaysan ogaanin maaha nafyi maaha laad yaclama marka ficilka mudaaric waa la nisbiyo anti waabatan banaanka iba taalla antaas wey liallah antaas wey banaanka lasoo dhiga anti sooma jeedi hamsadeedisa kuma muuqato anti hamsadeeda ku muuqato waa muuqato waa taas sooma jeedi muuntiina laada ana kudhex jirta ku idqaaminta banaanka taalla dad gabalaa ah uma jeedo a xaleena waa la muuji lial an meesha mir hamsa ku qornayn ha ku qoran da taas waa taas banaanka lasoo dhiga lianlaa yakuuna inaysan u sugnaanin darteed linnaas calalahi xujato bacda rusul lianlaa yakuuna tana fiiri laadani waa tii oo aheed naafiyada waa naafiya tana ayadana banaanka la soo dhigay laa naafiyaha ka damamartay laamtii laamjirka aheyd lian laa yakuuna marka banaanka la soo dhigay laa yakuuna laakiin laadan laa yakuuna waa laa naafiya tii lian laa yaclam ku jirta maxay aheyd sila waa isku mid marka labadoodaba banaan gacanta lasoo dhiga hadday jarka la ka dabamarto fatudharu waa la muujinaa laa hayru idhaar kayrkiis jaaisa mid banaan maa laa hayru ay laa hayru idhaarin muujin kayrkeed jaa-isa mid banaanba ma ahanba in la muujiyo wax aan ma banaan mar hadday laamjarkan ay ka dabamarto laa laa hayru ay laa hayru idhaarin muujin kayrkeed jaa isa mid banaanba maaha in la muujiyo keliyaha banaan mar haddii laamti jarka aheyd laa ay ka damamarto oo ficilkii mudaaric ahaa ay laa ka horaydo in la muujiyo amti keliyaha soo har wax kaloo kuu banaan ma leh banaankaad soo dhigay amti fatudharu majuulada majhuulada fatudharu waa la muujinaa laa hayru laa hayru idhaarin muujin kayrkee jaa-isan mid banaan ma ahaanin iyo wanaxwi qawlihi wa ilaa naxwi qawlihi ilahay qowlkiisaanoo kale maahan talna waa qaacida kale mid kale wey baab kalaba oo tan waxaa loola jeedaa ilaa an yakuuna qablahaa maa kaana aw lam yakun laamuljarka bacdigiis anta jawaasa loo idmaaraa ilaa an yakuuna qablahaa maa kaana aw lam yakun laa laamuljarka hadday maa kaana ka hormarto ama lam yakun ka hormarto markaas waajiba loo idmaara markaas ee lama muuji karo wanaxwida macnaheedu waa maxay wa naxwi wailaa naxwi wamaa kaana lahu liyucadibahum maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa wailaa an yakuuna qablahaa maa kaana aw lam yakun laada anta jawaasa loo idmaaraa ilaa an yakuuna qablahaa maa kaana aw lam yakun kaana maa lagu anfiyey iyo yakunu oo lam lagu anfiyey haddaysan ka horrin wa marka lagu leeyahy jawaasa loo idmaara laakiin hadday ka hor maraan laamta laamjarka kaana maal lagu anfiyey iyo yakunu lam lagu anfiyey waajiba loo idmaara markaas ah, waajiba loo idmaara waajiba loo idmaara iyo wanaxwe wamaa kaana allahu ilaahay ma ahaanin liyucadibahu midkii cadaabaya liyucadiba laamjarkii maanta xaa ka horeeya maa kaana ka horeey waajiba loo idmaara markaan anti fatudmaru hiya anti waa la idmaaraa laa hayru idmaar hayrkiis laa hayru idmaarin jaa-izan idmaar hayrkiis ma banaana wax aan idmaar ahayn ma banaana marka laa hayru laa hayru ayru mm, laa hayru macana cabdulqaadir hal loo godo laa hayru ha u ahaa godkaanu isagu a waxaa loo tanwiini la-yi maa la tanwiiniyo macali cabdinuur mabni weeye mabni maa la tanwiiniy xaabina ka dhiga oo ism mucrame asalkiisa mudaafkiyaa la xadfay wanuwiya macnaahu ha sow qabligii bacdi lamid maahayn idhaar maadan ku soo qaadan inta maadan ku soo qaadan kaadgeyda allahuma staa marka laa ayru mudaafu ilayhiyaa la xadfay xudifa almudaafu ilayhi wanuwiya macnaahu markii mabligay ahaa jirtay wey damaa lagu binay jiray idaa xudifa mudaafu ilayhi wanuwiya macnaahu wey mudaafu ilayhiyaa la xadfay laa ayru laa hayru idmaarin idmaar kayrkiis jaa-isan mid banaan ma ahaanin ila leeda caamilad caamilatu camalilaysa eh mogta hayrdu waa isimkeedii idmaaran idmaara la marka hadda fiiri bacda laami ljar anti meeqa xaalo yeelatay saddex xaalo bacda laami ljar anta idmaarkeedi meequu noqday saddex xaalo haddii ay ka daba marto laa waajiba loo muujina hadday maa kaana ama lam yakun ka hor marto waajiba loo idmaara haddii labada shardiba la waayo waa jaa-is khalaas ah, labada shardiba eh, labadaa shardi hadii la helo oo ah inaan laana ka dambeeyin maa kaana lam kun ka horin ah, haddii labada shardi la helo oo ah waa inaan laa ka dambeyn laamu jirkan waana inaysan maa kaana iyo lam yakun ka horeyn labadaa shardi marka la helaana jawaasa loo idmaana ad leeda saddex xaalay marka yeelan hadday laa ka dambaydo waajiba banaanka loo soo dhiga am hadday maa kaana ama lam yakun ka horeydo waajiba loo idmaanaa laba shardi haddii la helo oo waa maxay laana kama dambaydo maa kaana iyo lam yakuna kama horeydana jawaasa loo idmaara haddaa rabtana muuji idmaar halkaas anta idmaarkeeda aan laba usii qaybsan marka saas haddaan ogaanay marka idmaarkii laba u qaybsanya idmaar oo jaa-is ah iyo idmaar waajiba ah, labada u qaybsanya hadda idmaar waajiba ah maxaan haynaa bacda laami ljari idaa taqadama calayhaa maa kaana aw lam yakun waa bacda laami juxuud laamti la dhihi jiray laamti la dhihi jiray laami juxuud wey taasanayna oo waajib bacdiya ah anta loo idmaara kuwii kaloo ku cadfaa marka oo waajibka ahaa kuwii kaloo waajibka ahaa uu ku cadfaa laami laami juxuudkan ayuu ku cadfaa wuxuu yihi idmaarana la idmaara soo qadaro fatudmaru baa sare masderkeedii soo qadaro fatudmaru waa la idmaara idmaaran idmaar idmaarkaasoo ka idmaarihaa anta la idmaari idmaaridooda lamida bacda xataa xataa ka gadaan la idmaaro hmm. xataa idaa waqtigiina la idmaaro kaana huwa ficilka uu noqdo mustaqbalan mid lasoo soo qaabilayo idmaarka bacda laamjuxuud la idmaara wuxuu lamid yahay idmaarka bacda xataa la idmaaro oo labadooda waxaa ka dhexeeya wadawaajib intaasa ka dhacay wuxuu rabaa inu isku xiro hadal oo kuwii kale waajibka loo idmaari jira meesha ku sheegu raba inuu meesha ku sheegu raba idmaaran idmaaran la idmaara idmaarkaasoo ka idmaarihaa anka la idmaaridooda lamid ah bacda xataa xataa ka gadaan la idmaaro idaa waqtigiina la idmaaro kaana ficilka mudaaric u ahaado mustaqbilan mid lasoo qaabila binisbati limaa qablaha ficilka mudaarica xataa ka dambeeya goormaa an mudmaraa lagu nasbi karaa oo soo socotaa shuruuddiisu waxaa lagu nasbin karaa waxa ka horeeya marka la fiiriyo waa in ficilka mudaaric mustaqbal noqonayo hadduusan mustaqbal noqon xaalan noqdo ma lagu nasbi karaba ah, anmud maraa laguma nasbiyo markaas waa la iska rafcina ficilka mudaaric marfuuca laga dhiga oo xataa ka dambeeya shardi wey inuu mustaqbal noqdo wadalika mithaalki naxu xataa yarjica ilaa uu soo noqonaayo yarjica wey xataa yarjicu uu xataa dhiga ka waran daarulfikr xataa waa qur-aanka xataa yarjica ilaa uu soo laabana ilayna xaggeena muusa soo ma jeed ya yaatrokma kan waa isku aabiyo hooyo waxba isma dhaama marka hadda fiiri rujuucu muusa rujuucu muusa mustaqbalu ahaa marka loo fiiriyo wax ka horeeya ilaa maxaa ka horreeyey lan nabraxa calayhi caakifiina lan nabraxa ka suuri mayno caakifiina kuwa ku inaan nahay calayhi calaa cibaadati lcijli weylka caabudidiisa weylkaas yarkaa inaan weyl yar bucbuco oo qurux badan iska caabudan ta arkeen mogta moogta arki jireen markaas marka arkeen dhareerka ka imaan maba joogi kara ila ilaahiis uu bartay ilaahi ay barteen markaas waxay leeyiin weylkan caabudidiisa kuwa ku nebiyo ku sugan inaan nahay ka suuri mayno ilaa muuse soo laabto marka markaas ay weylka caabudayeen rujuucu muusa waa mustaqbal laga gaarin maxaa muuse hadduu yimaado weyn yoonima in la caabudo weyn hala caabudo yoonima hadduu yimaado marka lanabraxada markaas fiiri rujuucu muusa markay weylka caabudayaan rujuucu muusa soo mustaqbal maaha khalaas markaasoo oo kalaa la nasbiyo marka hadda xataa yarjica yarjica maxaa lagu nasbiyey an mudmara wujuuban bacda xataa wa bacda o ayaa la idmaari wa bacda o waa bacda o oh, ayaa la idmaari hmm, bacda xataa la idmaaro idmaaran ka idmaariha idmaarideeda lamida bacda xataa la idmaaro wa bacda o oh, la idmaaro dhe taasay ku cadfanta allatii owda bimacnaa ilaa ahaatay wadalika mithaalkii ayil idmaaru bacda ow oh, allatii bimacnaa ilaa naxwu qawlika inaad tidhaahoo kale weeye la alzamanaka waa ku laazimaaho ku laasimaaho ku laasimaa o taqdiyanii xaqii ilaa an taqdiyanii xaqii intaad xaqayga iiga gudaydo intaad xaqayga iiga gudaydo ana waan kugu dheganaana ana waan kugu dheganaana wa bacda ow la idmaano dhe allatii owda bimacnaa ilaa o bimacnaa ilaaca ow oo bimacnaa ilaaca ow bimacnaa ilaaca maxaa lagu yaqaan hiya alatii shayan fa shayan an waxa ka dambeeya in yar in yar ay u gudmi karaan lalaleehay o bimacna ilaa wuxuu ku mihaaniyey laalzamanaka waa kugu dheganaho kulaazimah kulaazima o taqdiyani xaqi ilaa aad xaqiga iga gudin hadda taqdiya ficilkan mudaarc waa la nasbiyey waxaa lagu nasbiyey an mudmaratan wujuban bacda o allati bimacna ilaa ayaa lagu nasbiyey taasaa lagu nasbiyey anmud marata owlaana waa bimacnaa cilaad sababtoo xaqa haddaad boqol kun ku leedahay maanta toban u ku sii karaa beri labaatan u ku sii karaa saa dambe soddon u ku sii karaa iyar iyar waa ugudma iyar iyar waa u gudma makaa maqan yahay xasbuna allah xaashiyada fiiri xaashiyada laalzamanaka kuguma taalle xaashiyada xaashiyadu waa sharxi fiiri maooda waad ujeedi ya qowli warinti hadda waa ku tili miduu sharxay subeen uga sheeg isagaa ka tegan kaniy shalamaan darad midkan ganacsadaa ka tegay sajaa qowliba kule matniga ku taalla laa ilaha illa qowlihu waa runtiis waa yidhi ibn hishaan qowlihu ku yidhi matnigay ku taalla qowlihu haddaad maqasho matnigay ku taalla ha ee daarulfikriga ka tegi ha waa lagu wataa nusqadeeda cadigay ugu taallay oo hore mideeda horeto nusqada hore oo weliba ayagoo la jeedo qalad badan ay lahdeen sheikhan ka sixi jir lakin ayada caadi ugu tili taas adigu tegi marka waa mihaalku matni waayo ee maaha sharac laalzamanaka aada leedahay ha matniga meeshaasaad ku qorane naxwu ka dambayda weli wax badan intaas kali maahan waxaa maqan laalzamanaka o taqdiyani xaqii wa qawli shaaciri intaasaa maqan nusqooyinka gobol ka a qaarna cadi intaas ugu taaba hmm. yay ugu taabaa intaas hade adigu kuu taaba xaajatii maan horta muxuu kuu dhiga adig intaas makuu dhiga iyo waqooyish xadiid masriga kugu taal adna adna ku maya adiga kan idinkana ini dhiga soo maa maya maya adiga kaa maqanta qalin kula qon iska da kaa maqanta laalzamannakan ku yidhi maxaa misaal kale laga raba misaal kale ma lagu qori kara meesha ibnu hishaam iskale kitaabkaana ha wixii uu ibnu hishaam qoraya meeshaan laga raba sidaa taxqiiq haddaad maqasho wixii ninkii kitaabka qoray qoray waa in lagu soo qora saasa loola jeeda ee wax qurux badan oo kale inaad keenta maa <laughs> xaqiyaa laga rabaa meesha xaqii xaajati ay xaqii waa jira miaal eh, xaajati maahana waa xaqi xaajadaas adigu dhegay adimaa kule xaajo xaqaagaad ku sheegan kartaa eh. ah, may may xaqii a laga rabaa meesha marka hadda fiiri qadaau lxaqi yanqadii shay-an fa shay-an soo maaha khalaas marka waa bimacnaa iyo wa qawli shaaciri shaacirka edelkiisa uu yidhi la stasilanna waan fududaysanaa waan fududaysanaa asacba shayga culus oo udrika lmunaa ilaa an udrika lmunaa waxyaalaha hididilyaalka ilaa aan ka gaaro faman qaadat ilamaalu ilaa lisabirin maxaa yeelay hididilyaal uma hogaansamaan mana gaaro qofaan sabrin ma sabrin adig badan sabrin saad ku gaari maalin walba ajrumigala ku tixnaani soddon sano kuwii kuula tixnaa jir culumay noqdeen tage adiga hadda waa joogta haddana berri waa ka hare tan kitaabku dhex mara ah, saddex sano kadib boorka iska soo jafe dan ajruum la joogi weliga marka ajruum jooga noqe laakiin haddaad sabarto adkaysato adkaysato haye qoladan kacdaad kamid noqe horaad usii socee dii kale weliga waxa weya soddon sano ka hor kuwa waxaa arkaa hadda ajruum fadhiyo xaa ku dhacay dadka kama fahma yar laakiin ma sabri karo baabu masuubaati ma gaadho baabu marfuucaati waa maqanyi wamaa daakid shan sano kadib waa kana ajruga usul fadhi allahu mustacaan la astashilana waxa weeye mid fududan ka dhiga waayo la astashilana waan fududaysanaaho fududaysanaaho fududaysanaa asacba shayga culus shayga adag aan wax fudud ka dhiga oo macnaha sidii wax fududa ugu sabraa wey fiiri maaha waxa lagu sabraa wax iska fudud waa igu cuslaaday uu kuleey waxa culusa lagu sabra way waxa lagu natiijo gaara ee markuu kugu islaamo daad carabto goomaa w waa ku hor taagan yihi mogta ha ha culayskaan weligii sidii u taagnayn haddaadan jeerin waa inaad ku sabarto ku sabarto ku sabarto ka gudubto laakiin hawaa igu cuslaado shiik waa ka haray u kuleeya de sida culays ku taagnaana ama adaa sabra ama weliga culayska taagna ama cilmigaad ka sabri la astasilanha waan fuudaysanaaho fuudaysanaa fuudaysanaa asacda shayga adag o udrika ilaa an udrika intaan ka gaarayo almunaa waa jamcu munyatin wahiya ma yatamanahu insaan asagaa kudhihi doonta waa wax insaanku jeclaado ya lastasilana sacba maba kugu tal miya ilaha maya waa kuntu waa arrin kale wa isku lastasilana maba inka maqan tahayba qalin idinku qalinka la haysta uhm. qalinka haysta qadri hadda alxamdulilah soomaliya dili jooga la qori karaa qadri qadriga ma qofka dad xataa alfaadiisan xifsana jooga qadri uhm. alfaadiisa xataa xifdisan ala hela ah, sheikheena shee abdilla madogi matniga anada xifsanya isaga ka hayo ah. ya ma inta un kitaabka inta laaqaayo dhan korku hayo ah, korka xifsanya maxaa yeele maba dhan kitaab anaga fiidkii marka la casheeyo iyadoo nal la erag asheekhu dhii jiru urbacaadkana geey nal maba jirin bacaadkaa tege waa dhegayseen matnigii korkaad ka qabeen qalin iska daay matnigi ah. <laughs> korkaan ka qabanna yiri matnigaas sharxana korkaan ka qaban sharxii shiikana korkaan ka qabanna ah, dhegta le udhigay adiga hmm. marka qadhi waxa wey daarulfikr wax laga weydiina waa yahay maxalshaahidku marka waxa weye utridka waa la nasbiyey an mudmanaa wujuuban bacda o allati bimacnaa cilaa inay bimacnaa cilaa tahay yaa noo sheegay ee hadda idraakulmuna ma hal mar ahaa idraakulmuna maaha waa sabre sanadkan xoogaa kuusoo xasila sanadka dambe sidii waa karoonta sanadka dambe indhahaad kala qaade sanadka dambe waa kuu macaanaan adaan ba lagaa fuji kari waa noocaas ow dhe markaay awilati bimacnaa cilaa dhe marka awilati bimacnaa cilaa ow bacda ow eh. ow amase bacda ow ayaa la idmaaraa allatii owda bimacnaa ilaa ilaa ku macnaha aatay wadaalika mithaalkiina naxwu qowli shaaciri waa shaacirka qowlkiisii oo kale ou yidhi wa kuntu waxaan ahaa idaa hamastu markaan samaynayo qanaata qowmi qoom warankooda kasartu mid jajabiya kucuubaha xaglaheeda aw tastaqiima ilaa an tastaqiima inay toosnaatanba hade awilati bimacnaa ilaa ow bacda ow ayaa la idmaaraa allati owda bimacnaa ilaa bimacnaa ilaa ahaatay wadalika mitaalki naxwi qawli shaaciri dhe waa shaacir qowlkiis oo uu yidhi wa kuntu waxaan ahaa idaa hamastu markaan samaynayo qanaata qowmin qoom warankood shiiku marka wuxuu dhihi jiray idaa hamastu markaan burusaynaayo marka burusaynta lakin waxaan loola jeedaa yuri markaan samaynayo saas marka markaan samaynayo yadaasaa marka ka qabto idaa hamastu markaan burusaynaayo macnaha markaan samaynayo loola jeeda wy ah, markaan samaynayo qanaata qowmin qowm warankooda kasartu mid jabiyaan ahaa kucuubaha xaglaheeda ilaa fiiri taowgan bimacnaa ilaa wey hal mar u dhaca waxa ka dambeeya ow tastaqiima sababtaa fiiri marka ul ulqalloocan daatana waa toosina labay mid noqeen maahan maanta wax yar inta ka toosto loo kaadiyo berri wax kale ka toosto maya usha dabkaa la saaraa waa saasaa laleeyahy tartiib aad ku guuraysaa kuu toosi ama bash ay kale tuuri laakiin xoogaa maantaan toosiye meel iidhig bisha dambe soo qabo xoogaa ayaan ka toosiye soo qabo waa soo dhowdahay ma jirto ushu saas ma yeelay aba kaa qalale ama waa toosi ama waa kaa jebi marka ow tastaqiima ilaa an tastaqiima wey hayla owda waxa ka dambeeya istiqaamada u ah, ma dhici karto mar waaxid ahay dhacee iyar iyar uma dhacaydo in yar maaha eh. wa kuntu waxaan ahaa idaa kamastu markaan samaynaa qanaata qowmin qoom waranko kasartu mid jabiya kuquba xaglahooda ow tastaqiima ilaa an tastaqiima inay toosto un maahan maalushaahidka marka tastaqiima ficil mudaarac weeye an mudmarantan wujuudan bacda o allati bimacnaa ilaa lagu nasbiyo wa bacda faai sababiyati alla idmaara aw waawi lmaciyati bacda waawi lmaciyati alla idmaara masbuuqatayni xaal ayhi lagaba laba lagala hormaray faau iyo waawi binafyin nafyi lagala hormaray nafyigoo maxdin baraxla aw dalabin dalab lagala hormaray dalabkaasoo muntabisin ku dheehan bilficli ficil ku dheehan waxay ku cadfan tahay wabacdadaani wabacda xataa alla idmaara wabacda ow allati bimacnaa ilaa o bacda ow allati bimacnaa ilaa ayaa la idmaara wabacda faa'isadeedka la idmaara kaasay ku cadfanta wabacda faa'i alla idmaara oo waawi bacda waawi ayaa amti la idmaara waajib loo idmaara eh, waawi ka gadaal masbuuqatayni xaal ay yihiin faaw sababiya iyo waawlmaciya laba lagala hormaray binafyi nafyi nafyigaasoo maxdin barax leh nafyi maxdiga ma imaadoono waxaa loola jeeda nafyi maxdiga insha allah aw dalabin ama dalaba lagala hormaray dalabna oo noo imaadoono waa sideedii shay oo ajruub lagu soo maray bilficli dalabkoo multabisin ku dheehan bilficli ficil ku dheehan wadalika mihaalki naxwi laa yuqdaa la xugmimaa calayhim calaa ahli naari ahlu naarka korkooda bilmowti lagu xukmi maayo geeri lagu xukmi maayo fa yamuutuu fa bisababi an yamuutuu inay dhintaan sababteed marka fa feedaasa fa yamuutu ficilkaas mudaarac waa la nasbiyey calaamatu nasbihiisi aaw ah, waa isbabayda mahayn adigu ii kaalo xadfu nuur yafcalu khamsu ah, haddaad isbabayda goormaad cashar ba socota casharku inuu rabaa iyo qalbi qofka maa laba qalbile fayamuutuuna soo maahay ahayn calaamatu nasbi marka xadfunuun waa xadfunuun waa marka ficilkaas mudaarica yamuutuu ah oo la nasbiyey caamilka nasbiyey waa an mudmaraa wujuuban bacda faa-i sababiya maxaa lagala hormaray nafi oo ah laa yuqda ahlinaarku waxay codsanayaan nafta in laga qaado xanuunkaa daaye il haddii nafta laga siiba xanuunka ma dareemayaan laakiin yaa ka yeela maantaas mawdku qaali wey lama heli karo Ah, il iyo baar la saari ma il baar la saari marka nafya ka hormaray maxdi ah wa yaclama wa maca an yaclama ayadoo ilaahay og yahay asaabiriina kuwa sabraya yaclama ficilkaan yaclama ah maxaa lagu nasbiyey an mudmaratan bacda waawil maciya an mudmaraaho waawil maciye ka gadaal la idmaaray ayaa lagu nasbiyey ayaa lagu nasbiyey an mudmaraa bacda waawil maciya ayaa lagu nasbiyey haasaa lagu nasbiyey maxaa ka horeeya nafyi walamaa yaclam illaahu aladiina jaahaduu minkum wayaclam asaabiriina walamaa lamadaas nafyadaa ka horeyda nafyaa ka horeeya maxdi ah walaa tadqow ha xadgudbinina fiihi fiima rasaqnaakum waxa aaninku risaaqnay oo fayaxilla uu waajibo markaas fayaxilla calaykum qadabii caradayda ayna ku waajibto fayaxilla uu waajibo hadle fayaxulla uu dego ad leedaho nazl adaad aada godan labadabaa ku yimaada labada qiraana waa sugan yihiin marka hadda yaxilla waa la nasbiye an mudmaratan wujuuban bacda faai sababiyati maxaa lagala hormaray laa naahiya laa tadqow mabd laa tadqow laaduma naafiya hunta waa naahiya haad ku garat waxaad ku garataan kaa raba ila wax lagu kala saaraan la rabaa la laa ay ugu qoran yihin labadiisu sida loo qora haye haye ma cabdiraxmaan ficilkay jasmida ha laa tadqo tadqowna soo ifcail khamsa maaha calaamatu nasbiyana kamuunti waa tan maqan manaafiya wax jasmi karta waxa ma jasmi karta walaa ta'kuli samaka kalluunka cunin wa tashraba wa maca an tashraba adoo inaad cadayda ay la jirto allaban caan ha isku darin halkaan meeshuu ku sheegi jiray juudaan in laga qaado meelaha nooga fiiriya hadhow insha allahu hadhow hadda waqtiga nooga mashquulin meelahaase jaacig waa dhiga hadda midna waa sharax dambe waagi hore oo ka arki jira juudaana laga laga qadaa kuleey haddaad kalluun lacaan iska cabto in xoogaa la iska ilaaliyo waayo laa ta'kuli samaka kalluun ha cunin malayga loola jeeda malayga ha cunin wa tashraba wa maca an tashraba adoo inaad cabayda ay la jirto allabana ha isku darin ha isku darin maamshahidka hadda waxay tahay taa sharaaba ficil mudaac waa la nasbiyey an mudmaratan wujuuban bacda waawil maciyad waawil macyadana maxaa ka hormaray su-aal markaan adagaa ku jirta macalin axmed qofaan ahayn la weydiin laa takuli laa takuli kitaabka fiir horta laa takuli aniga idhiga laa takuli asamaka laadaasu ma naafiya mise waa naahiy maxaad ku garad <laughs> allah yubaarif ficilka ay jasmidaan ku gartay laqbaha soomaaligaan ka gartay waa runtiis laba soomaliya waa wax ka garan kara qof wax bartay marka ficilki inuu mafzuum yaha ii muuqatuy marka haddana kasrahan carabka iigu dhajinu leya anigu waa fahma keenay labada fahman mogta laa ta'kuli marka carabka lagu dhajiyo ay leyin wixii hoos dhigana maanta lahayo iltiqaa saakinayn waa halkaas ka joog wallahu subxana watacala aclam sala allah ala nabina eh, qadri intaas sharxiisu noqday maxaad matnigiisa maad maran sharxiisa ku tega